alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin xadiiska lix boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo lix iyo konton ee wacanha muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi maa daraba rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama shayan qatu biyadih waxay tidhi caaisha maa daraba ma garaacin rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay shayan qatu shay weligii ma garaacin biyadihi gacantiisa kuma garaacin cidnaba walaa imra'atan walaa khaadiman qof dumarana ma garaacin walaa khaadiman mid shaqaalo oo khaadim ahna ma garaacin cid u garaacayba ma jirto ilaa an yujaahida fii sabiili illaahi inuu jihaado mooyaane fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa inuu u jihaado mooyaane cid kale oo yacni wax ku dhuftay maba jirtaba jihaad haa waa dhacday taa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cid yacni gacantiisa ku garaacay jihaad wamaa niila minhu shayun qadu fayantaqima min saaxibih wamaa niila minhu nebiga lama gaadhsiin shay un shay qaddu weligii shay lama gaadhsiin oo fayantaqima min saaxibih dabeedna uu ka aargoosto ciddii u saaxiibka ahayd fayantaqima waa mansuuba waa nasbisan tahayoo culammadu waxay yidhahdeen waa jawaabu nafyi nafyiga jawaabtiisii weeye oo fayantaqima dabeed uu ka aarsado min saaxibihi saaxiibkiisa uu ka aarsado ilaa an yuntahaka shayun min maxaarim illaahi tacaala istisnaagu waa munqatic ilaa an yuntahaka ha yeeshee in markaa la galo ama la dillaaciyo shayun min maxaarim illaahi shay muxaramaadka ilaahay ka mida waxaa ilaahay xaaraantinimeeye ka mida in la dhumbado oo la dillaaciyaa tacaala allah isagaa korreeye fayantaqimu lillaahi tacaala ay fahuwa isagu yantaqimu waa aargoynayey lillaahi tacaala ilaahay dartii buu u aargoynayey yacnii xaqa ilaahay meel lagaga dhacay ayuu u aargoynayey oo taas waa dhacdaa inuu xadkii cid ka jaro oo markaa ciqaabo yacni markaa xurmadaa ilaahay meel lagaga dhacay daraaddeed rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam cidnaba aanu garaacin inuu gaalo la jihaadayo mooyaane cid wax ku dhuftayba ma jiro laa oori baanu garaacin zawjo zawjaadkiisa ka mida ma garaacin nebigu calayhi salaatu wasalaam aslanba khaadim ma garaacin yacnii cid kale ma garaacin waxay culamada qaarkood ka daliishadeen dee inay dhici karto khaadimka iyo zawjada iyo oorida iyo wax sababa hadday la yimaadaan inuu zawjku garaaci karo way ka deliishadeen waayo haddaan marka hore taasi saa'iqba ahayn oo cidnaba inay garaacdo aynay ahayn dee lagama nefiye nebiga si gaar ah akhlaaqdiisu inay wanaagsan tahay in la tilmaamayaa looga nafyinayaayo sida wanaagga badan uu isagu la imanayo dee waxaa laga fahmayaa inay wakhtiyada qaarkood bannaanaanayso inuu markaa ninku zawjadiisa garaaca inay bannaanaanayso ama khaadimka inuu garaacaa bidawaabidihi iyadoo dawaabidiisa loo raacayo inay bannaanaanayso fadribuhuna darban ghayra mubarixin yacni waxaa garaacdaan markay dee dumarkii qalad la yimaadaanoo wacdiga iyo waanada wax ku qaadan waayaan iyo dee hajriga iyo waxyaalaha ay wax ku qaadan waayaan xaaladda ugu dambaysaa waxay ahayd garaac garaacu maaha markiiba iskula soo bood maaha waa laga horreeya waa maraatib faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna darbigaa ugu dambeeya waa saddex martabo wacdigaa ugu horreeya hajrigaa ku xiga in laga dheeraado oo markaysaga waxaan yacni nooc markaa tacsiiray taasina noqonaysa aan markaa loo tegin oo sidii wax markaa dee loo cadhaysan yahay yacni layska dhigaayo waa nooc tacsiir ah taas hadday wax ku qaadan waayaan labadaa midnaba markaasaa darbiga la baneeyey markaana daba baa loo dhigay xadiisku muxuu sheegayaa wadribuhunna darban ghayra mubarix waxaa garaacdan garaac aan waxba bararinayn xadiiska waxaa laga soo reebay diidmada nebiga loo diiday calayhi salaatu wasalaam inuu gacantiisa cid ku garaacay waxaa laga soo reebay jihaadka oo jihaad waa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa inuu wax ku garaaco ubay ibnu khalaf ninkii la odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud wuxuu ku dilay gacantiisa waana qofka qura ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gacantiisa ku dilay ubay bnu khalaf marka waxay soo gelaysaa ilaa an yujaahida fii sabiil illah qofka nebi gacantiisa ku dilaana waa dadka ka ugu shaqisan weeye dadka waxa ugu daran yacni xagga cadaabka cid nebi dishay ama nebi dilay ayaa ugu daran wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam shay isaga la gaadhsiiyey naftiisa ugama aargoosan oo ciddii gaadhsiisay kama aargudan ee waa ka dulqaadan jiray mooyaane maxaarimta ilaahay in meel lagaga dhaco marka ilaahay buu aargoyn jiray horena waa u soo sheegnaye haddii la yidhaahdo sawtii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nadr ibnulxaaris iyo in la dilo waa mare ibnu khatal iyo waxaa la odhanayaa waxay soo gudagelayaan ilaa an yuntahaka shay un min maxaarim illaahi tacaala bay soo gelayaan maxaarimtii ilaahay bay meel kaga dhaceen maadaamay sidaas yadaa sameeyeen baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u qaatay xasmiga iyo go'aanka adag go'aanka uu u qaatay in markaa dilkaa lagu fogeeyo oo uu yidhi ibnu khatal haddaa aragtaan isagoo daahyada kacbada ka laalaada dila fatxu maka markay dhacday wuxuu isii tanbaad ku badbaadaysaa daha kacbadu iska laalaadiyey jariimadu galay waa ogaa inuu gaalada kale ka duwan yahay waa ogaa dahyadii kacbadu iska soo laalaadiyey ya sidii baa deedna markaa nebiga amarkiisii lagu fuliyey oo lagu dilay ibnu abi sarxi saa si laeg buu ka yidhi laakiin markii dambe cusmaan baa u shafeeco qaaday bacda dalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska dhaafay intuu soo kaxeeyey ayuu yidhi kani waa waa ibnu sacdin weeye la baayactan markaasaa nebigu gacanta ka haystay mar labaad buu ku celiyey gacantuu ka haystay mar saddexaad buu ku celiyey markii saddexaad markuu ku celiyo nebigu gacanta u dhiibay waa la baayactan riddadii u gaaloobay iyo kufrigii marka masiidkahay uu la yimi waa ka toobadkeena waa ka soo noqday islaamnimadiisuna waa wanaagsanaatay xadiiska lix boqol iyo konton wa can anasin radia allaahu canhu qaala kuntu amshi maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa calayhi burdun najraaniyun haliidu alxaashiya anas waxa uu yidhi khaadimu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kuntu waxaan ahaan jiray amshii mid soconaya maca rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisaan la socday buu yidhi waxaan rasuulka la socday calayhi salaatu wasalaam wa calayhi walxaal burdun korkiisa uu ku yahay mara ay ku tahay maradaasoo najraaniyu najraan loo nisbeeyo xagga najraan lagu sameeyey maradaasoo khaliidu lxaashiyati yacni markaa dhinaceedu ama dacalkeedu u adag yahay waa maro qallafsan oo yacni markaa ay yacni dacalladeedu iyo goodigeedu u adag yahay fa adrakahu acraabiyun waxaa soo haleelo soo gaadhay nin reer miy ah fa jabadahu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa jiiday biridaa'ihi buu ku jiiday go'iu nebigu sitay calayhi salaatu wasalaam markii horena burdun baa laga cabiray markii dambena rida baa laga cabiray marka waa go markaysaga yani nebigu sitay weeye fajabadahu ninkii carabiga ahaa baa jiiday damiirka haadu wuxuu u noqonayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam biridaa'ihi go'iisii ayuu ku jiiday go'ii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sitay ee qaarka sare u saarnaa ayuu ku jiiday jabdatan jiiditaan buu jiiday shadiidatan daran yacani intuu ku maroojiyey ayuu saa ugu soo jiiday fa nadartu waxaan eegay ilaa safxati caatiqi nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga degtiisii qoortiisa markaa degteedii yacnii dhinaceeda ayaan eegay waqad asarat iyaday raadaysay biha safxatulcaatiqa yacni degtaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee dhinaceeda ay raadaysay xaashiyatu ridaa'i yacni go'a ee goodigiisii ama gowtinkiisii dacalkiisii u raadiyey min shiddati jabdatihi shiidista uu nebiga jiiday darraanshaha ay darnayd aawadeed ay u saamaysayoo yacni markaa laalaabkii go'a ku sawirmay xoog ayuu markaa u jiiday uma qaala dabeedna wuxuu yidhi intisaa usoo jiiday yaa muxammadu yaa rasuul allahi xataa ma odhan wuxuu uhi yaa muxammadu muxammadow murlii min maali illaahi aladii cindak murlii ii amar min maali illaahi xoolaha ilaahay wax ka mida ii amar alladii maalkaasoo kaas oo cindaka adiga agtaada ku sugan failtafata ilayhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa milicsaday fadaxika waa qoslay yacni waa muusooday waa dhoolla caddeeyey uma amara lahu bicataa intaa dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u amray deeq la siinayo ayuu u amray waxaa siiya buuhi muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahin bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskana wuxuu caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisa iyo siduu u dulqaad badnaa ayuu caddaynaya wuxuu kaloo caddaynayaa reer miyiga iyo siday markaa u adadkaayeen iyo sida dhaqankoodu u adag yahay yacni ninkaa reer miyiga dhaqankiisu siduu u adkaana waa tilmaamaya yacni si wanaagsan nebiga waxba uma weydiisan oo dee waxaa ku fillayd inu yahay yaa rasuul allahi wax sii xoolahana wax iga sii intaasaa ku fillayd ya laakiin wuxuu sameeyey inuu markaa waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam go'i ku jiido oo si caniifo adag ugu jiido ya oo i raadeeyo yacni degtiis iyo qoortiis iyo sidii ugu sawirmo laalaabkii ugo u laalaabnaa iyo dacalladiisi taasna waxay ku tusinaysaa min shiddati jabdatihi buu tilmaamayaa mogta marka waxa weeye adayga iyo qallafsanaanta uu nebiga kula dhaqmay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisa xataa nebigu ma canaanan isiiddaa ma odhan iskama dhufan ma tukuntukin yacni ma dagaalin eray uu diido kuma odhan xataa wejiga uma xumayn fa daxika iyadou sidaa kula kacay haddana nebigu wuxuu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam in la caddeeyo qoslo kullu daalika waxay tahay tudhaalo uu isagana u tudhaayo waayo waxaa dhici kari lahayd nebigu hadduu maagi lahaa ama wax la mida dee inuu hadduu doono diinkaba ka noqon lahaa baa dhici karta waa ka iman kari lahay markaa raxmadu u naxariisanayo tidhaalo u tudhaayo ayaa ku sugan oo inaanu diinkii ka infiraarin oo ka cararin uu doonaayo debicsanaanta nebigu debicsanaa iyo raxmadda iyo dhibirsanaantuna waata dadku ugu soo ururayeen ee ula joogayeen ee waxaweeye markaa ay ku sii jeclaanayeen fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan haliida alqalbi lam fadduu min xawlik marka waxa weeye taasna waa ku sugantay wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey inuu deeqdu doonaayey u amray oo yidhi siiya marka xumaantii lagu sameeyuu wuxuu ka horgeynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam samafal iyo wanaag samafal iyo wanaag buu ka horgeynaya xadiiska lix boqol iyo koob iyo konton wa cali bni mascuudin radia allahu canhu qaala kaanii anduru ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yaxkii nabiya min alanbiyaai salawaatu llahi wasalaamu calayhim cabdullahi bn mascuud waxau yidhi kaannii anduru waxaad moodaa inaan eegaayo oo fiirsanayo ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay hadda inaan eegayaad moodaa aan arkayo yaxkiiyi xaaluu rasuulku ka xikaayoonayo ka qisoonaayo ka warramayo nebiyan nebi min alambiyaa'i nebiyada ilaahay ka mida salawaatu llaahi wa salaamuhu calayhim salawaatu llaahi naxariisyada ilaahay wa salaamuhu iyo salaamtiisa nabadgelyadiisa calayhim iyaga korkooda ha ahaato yacnii allah ha u siyaadiyey allah nebiyada waa u naxariistay waana nabadgeliyey laakiin waxaa loogu ducaynayaa in ilaahay u kordhiyo oo u siyaadiyo darabahu qawmuh qowmkiisi ayaa garaacay waxaa laga qaadanayaa iyo salaamta in la ysugu dari karo nebiyada salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim inkastoo saniica culammada ay u badan tahay inay nebiyada kale nebi maxamed ahayn markay sheegayaan inay salaamta ku kaaftoomaan oo calayhi salaam iyo calayhim assalaam ay yidhaahdaan culamada qaarkood baa dee nugtadaa tilmaamo waxay yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lama kala reebo salaamtiiyo salaada waayo ilaahay baa u kulmiyey salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaa culamada qaarkood ay yidhahdeen waa karaahiya in la kala reebo oo salli keliya lala yimaado oo salaamta laga tago bacdu ahlicilmi ay yidhahdeen waa karaahiyo amaa salaatulibraahiimiya inaan salaami ku jirin dee jawaabu su'aal buu ahaa su'aal nebiga la weydiiyu ka jawaabayy su'aashiina waxaa lagu yidhi qad calimnaa kayfa nusallimu calayka fa kayfa nusallii calayk garannay saannu kuu salaamne e sidee baannu kugu sallinaa salaamtii markaa waxay ku garanayaan atixiyaadku dee ku sugan yahay assalaamu calayka ayuha alnabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh markaa salliga keliyaa su'aashu ku saabsanee salligii baan uga jawaabay yaa salligii ayuu uga jawaabay dee maqaam markaa salaamtii dhacday baa lala imanayaa salaatu libraahiimiya ee wakhti aan salaamtii lala imanin in salaatulibraahiimiya lala yimaado oo khaarij asalaati ah salaadayna ku saabsanay su'aashaasi welibe fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallaynaa fii salaatina dee salaatu salaatulibraahimiya in lagu kaaftoomo markaa waa laga fadli badan yahaa culamada qaar yidhaahdeen oo salli iyo salaamka koobsanaya baa ka fadli badan salli iyo salaam ka jamcinaya ka khayr badan saas aawadeed baa markaa culammadu wakhtigayna salad ahayn sala allahu calayhi wasalam iyo calayhi salaatu wasalaam iyo alfaaddaa salliga iyo salaamta koobsanaysaa ay u isticmaalaan badiba waa itibaacan lilqur'aan salluu calayhi wasallimuu tasliima sida ilahay u jamciyo in loo jamciyo rasuullada kalena calayhi salaatu wasalaam wa calayhim assalaam salaam keliya in lagu kaaftoomaa badan wa salaamun cala almursaliin yacni caam iyo khaasba waxay qur'aanka ku soo aroortay nebiyada kale iyadoo salaam keliya laynoo sheegayo salaamun calaa nuuxin iyo salaamun calaa muusa wa haaruun yacni muuse iyo haaruun yani salaamun cala ilyaasiin wa salaamun cala almursaliin rasuuladoo dhan salaam keliya lagu haafto marka calayhi salaam keliya ama calayhim asalaam keliya in lagu yidhaahdo waa itibaacan lilqur'aan bay yidhaahdeen laakiin mawdican waxay ku soo aroortay iyadoo labada la kulminayo salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim darabahu qawmuh qowmkiisa ayaa garaacay nebigaas faadmowhu way kaga dhiijiyeen oo dhiig bay kaga keeneen faadmowhu dhiig bay kaga keeneen faadmuuhu la odhan maayo oo maadigii weeyo admaa bay ahayd admaa marka xarfu cillaha xarafka ka horeeya waa kor dhignaa saas aawadeed fatxadii baa loo baaqi yeelaya faadmowhu faadmuuhu amar bay noqonaysaa lakiin tani waa maadi waa maadi wey waa sida sallow iyo salluu waa sida aatow iyo aatuu ya waa sida addow iyo adduu yani wahaakada fa admowhu dhiig bay kaga keeneen wa huwa yamsaxu dama can wajhih waxay dhiig kaga keeneen walxaal huwa isagu yamsaxu uu ka masaxayo addama dhiigga can wajhihi wejigiisa uu ka masaxayo waa dakhreen nebigii wa yaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa allaahuma kfir liqawmii fa innahum laa yaclamuun ilaahayow qowmkayga u dembi dhaaf waayo waxba garan maayaan wax ma garato muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dulqaadka nebiyada ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa sida markaa dadka waxmagaratadii nebiyada ay u dhibaateyn jireen baa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa siday u sabrayeen oo u dulqaadanayeen baa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa siday ugu ducaynayeen iyagoo dhibaataynaya allaahuma kfir liqawmii haddana ugu cudurdaarayeen oo ay markaa wax garasho la-aan ay ugu cudrayeen fa innahum laa yaclamuun tacliil ahaan oo kale u soo aroortay kullu dalika waa ku sugantay xadiidka lix boqol iyo laba iyo konton oo riyaadu saalixiinka ka mid a ah. dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaal iyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra inuu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi laysa ashadiidu bisuraca laysa ashadiidu ninka adagi ma aha ee adaygiisa lagu ammaanayaa bisuracati ka legdinta badan ma aad wax u legdaa yacni inuu wax legdaa aad ay uga dhacdo waxay noqonaysaa mubaalaqa wa innama ashadiidu ninka adagee adaygiisa lagu ammaanayaa wuxuu ahaaday ashadiid almaxmuud alladii yamliku nafsahu cinda alghadab alladii kii yamliku hananaya oo xukumaya nafsahu naftiisa dabdinaya oo xukumaya oo hananaya cinda alghadabi cadhada agteeda oo markuu cadhoodo ninka iscelinaya ee aan biyaha iyo saliidda isku darayn ee istabdinaya ee markaa ka fekeraya waxa uu yacni markaa qabanayo iyo waxa uu samaynaayo oo iska celinaya inuu markaa waxa weeye tasarruf qaldan la yimaado oo dul qaadanaya oo iscelinaya kaas ayaa markaa ninka shadiidkaee maxmuudka ah ee la ammaanaya yahay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqeen bisuraca ra'du waa kor dhigan tahay waana mubaalaqo faacil u dhacaysa waxaa kala jira surca iyo suraca waxa awsaantaa ku yimaada fuclah iyo fucala fucla waxaa loo isticmaalaa cidda ficilkaasi in badan ka dhaco fuclo hadday noqotona surca waa ka lalegdo isagu mafcuul bay u dhacaysa ya meeshay kugu timaado waa saas waylun likulli humazatin lumaza humaza waa kasiiru lhamzi lumaza waa kasiiru lamzi duxaka waa kasiiru daxik waa ka qosarkiisu aad u badan yahay duxaka la odhanaya julasa waa ka fadhigiisu fara badan yahay julasa wasnigaasi waa saas oo ti naadimku uu yidhi in daxikat minka kaiiran fityatu fa anta duxkatun wahum duxakatu hadday dhallinyaro aad kuugu qoslaan fa anta duxkatun adigu mid lagu qoslaatoo qosalku ku dhacaayo wahum duxakatu yagana waa qaar qosalku aad uga dhacayo yagaa qosliya marka suraca waxay noqonaysaa kaa legdiinta badan marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ninka shadiidkee adag ee la ammaanaya inaanu ahayn ka markaa jir ahaan u xoogga badan ee dadka aadka u legda kaas inaanu ahayn laakiin ninka adaga ee xoogga leh markaa la ammaanaya ninka xoogga ah ee adag ee adaygiisa lagu ammaanayaa waa ka ishantiya oo isxukuma oo yacni markaa naftiisa mulkiya marka uu cadhoodo oo dul qaadanaya marka sida uu isku dabdinayaana waxay tahay waa cafwiga iyo icraadka iyo siduu u samaynayo dulqaadka u samaynaayo waxaanu aad uga fekerin aan ugu tallaabsanayn dadka qaarkood muuqaalkoodu sida uu u muuqdo dad wanaagsan inay yihiin ayaa mar alle markay cadhoodaan wax alla waxay kala saarayaan ma jirto qaar ba xataa waxay la dagaalamaan kuwa qabanaya yacani cid bay islaayeen iska daa marka ciddan inuu ka dulqaato ama markaa waxa weeye aad uga fekero waxa uu kula kacayo ama uu ka yeelayo iyo wax la mida iskaba dhaafbee cidda kala qabanaysa ee markaysaga dhexdhexaadka ah ee xataa qabanaysu ku bilaabaya la dagaalamaya de kaasi waxaweye mid fiican maaha wuxuu liddi ku yahay shadiidkii la ammaanaayuu liddi ku yahay ya shadiidkii la ammaanaayey shadiid oo dhan lama ammaanin kan loo jeedaa waa ashadiid almaxmuud waa nin waxa weeye adag oo markaa waxa weeye markaa adaygiisa lagu ammaanayo wuxuu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waa ninkaa ishantiya markuu cadhoodo oo isdabdinaya oo dul qaadanaya oo aada uga fekeraya wuxuu ku tallaabsanayo yacni inuu kaas yahay waxaanu aada uga fiirsan aanu ku kacayn badibana dee dul qaadanayo oo markaysa markaa cafinayo iska dhaafay baabka lixiyo toddobaatanaad baabu ixtimaali aladaa dhibta in loo dulqaato baabka ku saabsan ba halkanna laynoogu sheegayaa ama baabu ixtimaali aladaa hada maxaluhu wa mabxauh qaala allahu tacaala allah waxau yidhi waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas iyadoo mutaqiinta la sifaynaayo waxaa lagu sifeeyey inay infaaq samaynayaan oo xaal walba ay wax baxsanayaan waalkaadimiina alghayda waxaa kaloo lagu sifeeyey cadhada inay qarsanayaan oo liqayaan waalcaafiina can innaas waxaa kaloo lagu sifeeyey inay dadka cafinayaan oo qaladkii lagula kaco ay iska cafinayaan oo iska dhaafayaan wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay waa jecel yahay kuwa samafalaa allah waa jecel yahay wa qaala tacaala allah waxau yidhi walamaa un sabra ina dalika la min casmi alumuur walamaa un sabra ku kastoo sabra wagafara dhaafa ina dalika madkuurkaa la soo sheegay la min casmi lumuur ay la min dawiyi casmi lumuur umuuraha goosigiisa cidda u saaxiibkaa xaggooda ayuu ka ahaaday wuu ka dhacaya ismu ishaaruhu wuxuu ku dhacayaa almadkuur buu ku dhacayaa ka la soo sheegay kaa la soo sheegayna hoosta wuxuu ka yahay alsabr waalghufraan waa masderka sabra iyo khafara masderkooda weeye laakiin waxay marka hore ugu noqonaysaa almadkuur bay ugu noqonaysaa wa fi lbaabi alaxaadiisu asaabiqatu fi lbaabi qabla baabka waxaa ku sugan axaadiista ku soo hormartay baabkii kan ka horreeyey ku soo hormartay mawdicanna daliil bay u tahay oo ansab bay u tahay in loo soo qaato xadiiska lix boqol iyo saddexiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuul allah ninbaa wuxuu ihi rasuulka ilaahayow ina lii qaraabatan asilhum wayaqtacuuni liya iyo lii labada waa la odhan karaa oo yaa in la reebo iyo in la kordhigaa labadoo bannaan khaas ahaan marka dee waxa markaa xarafka uu galo wuxuu sheegay abu hurayra ana rajulan ninbaa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina liya waxay ii sugnaaday qaraabatan qaraabaa ii sugnaatay qaraabadaasoo asiluhum aan xidhiidhiyo iyaga jumladu sife waxay ka tahay qaraabada wayaqtacuunii waxaan xidhiidhiyaa walxaal hum iyagu yaqtacuunii ay goynayaan ayaan xidhiidhiyaa waxa bannaan inaad ku cadafto iyo inaad xaal ka dhigtaa labadoo bannaan haddaad xaal ka dhigto waxaad u qadaraysaa yacni markaa humbaad u qadaraysa waayo ficil mudaaric oo ah, hadduu xaal dhaco waawu ma galo marka waawu wuxuu galo waxaa la qadaraa jumla ismiya laga dhigaa macna mubtada loo qadaraa asilhum waa xidhiidhiyaa wayaqtacuuni iyaguna waa i goynayaan wa uxsinu ilayhim waa u samafalayaa wa yusii'uuna ilaya iyaguna waa ii xumaato samaynayaan waa sidii oo kale weeye waxa bannaan inaad xaal ka dhigto iyo inaad ku cadafto haddaad xaal ka dhigto waxay noqonaysaa wahum yusii'uuna ilaya waxaan u samafalaa walxaal hum iyagu yusii'uuna ilaya aniga ay ii xumaato samaynayaan oo xumaato igula kacayaan wa axlumu canhum waa ka dulqaataa buu yidhi wayajhaluuna calaya waa sidii oo kale waxaan ka dulqaataa iyaga oo igu tacadiyaayo igu xadgudbaya oo xadgudub igula kacaya jahliga waxaa loo jeedaa inay markaa ku gardaroonayaan oo dhibaataynayaan innaga hore usoo sheegnay jahliga in gardaradana loo isticmaalo cid lagu tacadiyo oo lagu xadgudbo ala laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fowqa jahli ljaahiliina waa yahay fa qaala waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lain kunta kamaa qulta ay wallaahi allah baan ku dhaartay la in kunta haddii aad tahay kamaa qulta sidaas sheegtay haddaad tahay oo iyagoo iyagoo ku xumaynaaya adigu inaad u wanaag samaynayso iyagoo ku goynaaya aad xidhiidhinayso iyagoo kugu gardaroonaaya oo kugu tacadinaaya haddaad ka dulqaadanayso fa ka'annamaa tusifuhum almalla waxaad mooddaa tusifuhum inaad cunsinaysaad mooddaa ay tucimuhum almalla ay alramaada alxaara dambas kulul inaad cunsinaysoo kale ayaad ka dhigantay waxaa la yaqaanaa sida macruufka ah haddii waxa weeye sharti iyo eh, qasam ay yacni kulmaan labada ka horreeyaa laga jawaabaa ka kalena waa la xadfaa hadda qasamkaa horreeyo oo laamkaasaa muwadi'a lilqasam horteed baa dhaarta la qadaraya marka sida khaalibkaee shaa'ici waxay ahayd in laga jawaabo qasamka laga jawaabo jawaabu shardigana la xadfo saasay ahayd sida haalibka waxdif lada ijtimaaci sharin waqasam jawaaba ma akharta fahwa multazam waaba waajibba yacni sidaasi waxay ahayd sida markaa macruufkee la yaqaan laakiin min hayri alghaalib bay xadiiskani ku yimi oo hadda waxaa laga jawaabay shardigii baa laga jawaabo jawaabu qasamkii waa la xadfay waayo fakaannamaa tusifuhum almalla jawaabulqasam yacni isagu ma noqon karo walaa yazaalu macaka min allahi tacaala dahirun calayhim walaa yazaalu kama baxaayo kama zuulaya wuu ahaanayaa nafyu nafyi ihbaatun laba nafyi hadday iska daba dhacaan ihbaat buu noqonayaa oo laada ayaa naafiyaa yazaaluna macno nafyi bay leedahay marka kaannahu in laba nafyi kulmeen oo kaley ka dhigan tahay macno musbat bay u dhacaysaa walaa yazaalu kama baxaayo ay yakuunu waa ahaanayaabaa markaa macnuhu u dhacaya macaka adiga la jirkaaga waxaa ahaanaya oo aan kaa faaruqayn min allaahi tacaala xagga ilaahay waxaa ka ahaanaya dahiirun calayhim mid ku kaalmeeya oo kaaga gargaara ayaa xagga ilaahay ka ahaanaya maa dumta calaa dalik ay muddata dawaamika calaa dalika muddadaad sidaa ku daa'imto xagga ilaahay baa eh, laga kaalmaynayaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey waqad sabaqa sharxuhu xaqiiqe waa soo hormaray sharxa xadiidkani fii baabi silati alarxaam baabkii silatularxaam ku saabsanaa qaraabada in la xidhiidhiyo ayuu ku soo hormaray hariibka iyo ereyada hariibka ee ku jirana halkaas ayaa lagu fasira oo imaam nawowi ku fasiraya waayahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaasi uu sheegay nin uu sheegay in qaraabadiisu isagoo xidhiidhinaya inay goynayaan isagoo u samafalaya inay xumaato kula kacayaan isagoo ka dulqaadanaya inay ku gardaroonayaan oo dhibaataynayaan isaguna uu ka dulqaadanaya markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay haddii si aad tahay waxa weeye adigu dee wanaag baad ku sugan tahay yacni yagay u xuntay inay saas sameeyaan waxaad ka dhigan tahay sidii mid markaa dambas kulul quudinayoo kale aad ka dhigan bimacnaa waxaas iyagay dhibayaan adigu waxba ku yeeli maayaan qofka iidaaga iyo dhibaatada lagula kacaa oo isagu iska dulqaadanayaa dee isagaa markaa khayr bay u tahay yacnii daahirkiiyo muuqaalka haddii laga eego waxay ka tahay iidaa iyo isaa iyo xumayn yacni inay xumaynayaan oo xumaato kula kacayaan oo dhibaataynayaan oo iidaa yacni dhibayaan yacni saasay muuqaalka ka tahay laakiin xaqiiqada waxay ka tahay yacni ixsaan bay u tahay yacni isagii kaannahu in loo samafaraayo waayo waxaas isagay de anfacayaanoo xasanaad iyo ajar baa uga sugnaanaya ajar ayaa uga sugnaanaya oo mar walba yani markaa ugu biiraya xasanaadkiisii ugu biiray xasanaadkiisii ugu biiray mar baan waxaan ku idhi yararka qaarkood baan waxaan ku idhi haddii marka waxa weeye masalan ruux ku caayo oo markuu kucaayoba kun dollar ay akoonkaaga kugu dhacayaan ka warran markaa maxaad yani maxaad jeclaan lahayd waxaan jeclaan lahaa buu ihi mar walba inay iska kaycaayaan <laughs> mar walba inay iska kaycaayaan markay caayaanba haddii kun dollar iigu dhacayo haddaba kun dollar wax ka wanaagsan baa kugu dhacayo xasanaadku waxa weeye waa ka wanaagsan yihiin xasanaadku waa ka wanaagsan yihin wa axsanu min addunya adduunyada waa ka fiican yihin yacni saas weye waxaa kaloo laga qaadanayaa qaraabada xidhiidhinta la xidhiidhiyo loo dulqaataa yacni siday u fiicantaa laga qaadanaya yacni waxa weeye dadka lagama helaayo inay wada wanaagsanaadaan yacni waxa weeye haddii aan markaa laysu dulqaadanna dadku wada socon maayaan hadduu ruuxu yidhaahdo ruuxii igu qaldamaba dib ula hadli maayo waa goynaya uu yidhaahdo maxaa u soo hadhaya man talaba akhan bilaa caybin baqiya bilaa akh baa layidhi walaal ceeb la ninkii doonaa walaal la'aan buu mutaa walaal la'aan ayuu mutaa soomaaliduna hadal u eg bay yidhaahdaanoo waxay yidhaahdaan ninbaa wuxuu yidhi sidii tolkay maalinba nin aan u nacayey baan wada nacay buuhi yani kii uu markaysaga wax ku qoonsadaba waa nacay kii uu wax ku qoonsadayba ama wax ka tirsadayba wuu nacay hadda waxaa laga yaabaa waxyaalaha uu ku nacay qaarkood inay ugu dulqaadanayaan wax la mida ama wax ka weyn maaha isagu inuu murya gacan yahay ya inuu wada quman yaho wada toosan yahay maahe waxyaalaha uu yacni markaa dadka ku nacay tolkii ee uu ku gooyey waxaa laga yaabaa wax la mida ama wax ka daran oo ay ugu dulqaadanayaan inuu markaa ku sugan yahay baa suuragala waayahay baabka toddobiyo toddobaatanaad baabu lqadabi ida intuhikat xurumaatu sharci ay baabu dikri alqadab wuxuu u baab yahay cadhada sheegista la sheegaayo baabkiisii weeye la cadhoonayey idan tuhikat marka meel lagaga dhaco la dilaaciyo xurumaatu sharci sharciga xurumaadkiisa wixii sharcigu xurmeeyey waalintisaari lidiin illaahi tacaala iyo hiilinta diinta loo hiilinaayo diinka ilaahay hiilinta loo hiilinaayo oo loo gargaarayo sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay ama fadliga ku sugan iyo waxaweeye markaa mashruucnimada ay mashruuca tahay ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih waman yucadim ku kastoo weyneeya xurumaat illaahi waxa ilaahay xurmeeyo xurmada u yeelay fa huwa tacdiimkaasi khayrun lahu cinda rabbih waa u wanaagsan yahay oo khayr buu u leeyahay rabbigii agtiisa tacdiimkaasaa u khayr leh oo u wanaagsan looma jeedo kanbaa u khayr badan oo ka khayr badan inaanu xurumaadka ilaahay weynayn waayo xurumaadka ilaahay inaanu weynaynin wax khayriyi kuma sugnaa marka khayrun hadda ismu tafdiil loogama jeedo haddii ismu tafdiil loo fasiro waxay noqonaysaa labadaba khayr waa ugu jiraaye waxa u sii khayr badan sidan dee xurmaadka ilaahay inuu weynayn waayaana wax khayr uguma sugnaa marka waxaa laga tilmaamaya mujarad alwasfi ismu tafdiili huna leysa calaa baabi yacni ismu tafdiilku halkan baabkiisii maaha yacni asalka khayr ismu tafdiil yaday ahayd haddana waxaa loo jeedaa mujarad alwasfi baa laga tilmaamaya saasaa u khayr le baa loo jeeda sida kale khayr uguma jireen wa qaala tacaala allah waxau yidhi in tansuru allaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum in tansuru llaha haddaa allah u gargaartaan oo u hiilisaan yansurkum allah waa idiin hiilinaya waa idin gargaarayaa wayuhabbit aqdaamakum waa sugayaa gommadihiinna iyo addimadiinnana waa sugayaa waa sugayaa marka tacdiimka ilaahay xurumaadkiisa la weynaynaayo wax kastuu ilaahay xurmeeyey in la weyneeyo ayaa soo gelisa waa caam bilihii xurmada lahayd in la weyneeyaa soo gelaysaa beledadii xurmada lahaa in la weyneeyo ayaa soo gelaysaoo layska ilaaliyo tacadigooda ashyaada muxaramaadka in la weyneeyo oo bimacnaa layska ilaaliyo oo laga fogaado ayaa soo gelaysa waxaa soo gelaysa sharciga in la weyneeyo oo tacdiim lagu sameeyo oo kitaabka ilaahay la ixtiraamo yacni waxay soo gelaysaa tacdiim ilahay xurmaadkiisa la weynaynayo waxyaalahay culammadu diidaan waxaa ka mid a ah xaashida kitaabka qur-aanka in lagu rogo candhuufta marka uu doonaayo inuu markaa xaashida rogo intuu fartiisa saaro carabka iyadoo qoyan xaashida ku rogo ahlucilmi badani waxay nasgarayeen inay xaaraanta inay bannaanayn waayo qur-aanku waa kalaamullaah maadaamuu kalaamullaah yahay ee tacdiimka la weynaynaya wuxuu keensanayaa in layska ilaaliyo in layska ilaaliyo keensanayaa ruuxu haddii marka waxa weeye ruux markaa fartiisa uu ku qooyo carabka ou saa yidhaahdo ou is yidhahdo dhabanka u mari wuu dhibsanaya yacnii inuu markaa fartiisa qoyaan kale ee candhufta ka qoyan inuu dhabanka u mariyo waa dhibsanaya waa karaahiyaysanaya ma jeclaysanaya dee siduu ugu quudhayaa kitaabkii ilaahay naftiisiiba hadduu la nacaayo in dhabanka loo mariyo markaa fartaa qoyan ee candhufta ka qoyan inuu waxaweeye u quudho kitaabka ilaahayna ma ah kitaabka ilaahay inuu uquurana maaha marka tacdiimka ilahay xurmaadkiisa la weynaynayaa waa arrin markaa muhima weyi waxyaalaha markaa tacdiimkaa soo gelaya waxaa ka mid a ah kutubta inaan laga tallaabsan kitaabkii oo yaalla waa dadka qaarkood cagta dul marinayaan oo ka tallaabsanayaan haddamay taaban cagtu laakiin maxaa la diidayaa in laga tallaabsado yacni taasaa la diidaya yacni ixtiraamka la ixtiraamaayo yacni kitaabka qur'aanka waa in lagu dadaalaa wa fi lbaabi xadiisu caaishata asaabiqu fii baab alcafwi baabka waxaa kaloo ku sugan oo loo soo qaadan karaa xadiidka caaisha ku soo hormaray baabkii cafwiga ku soo hormaray dhowaan baynu soo marray raqamkiisana waa sheegay waayahay xadiidka lix boqol iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo koob iyo lixdan eh wa can abi mascuudin cuqbata bni camrin albadriyi radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyey abi mascuud abi mascuud albadri oo cuqbata bni camrin la odhan jiray albadri waxaa caanbaxday in la yidhaahdo waxaa beder loogu nisbeeyey inuu ceelka beder degay laakiin ma aha inuu beder ka qayb galay ahlucilmiga qaarkood baa sidaa yidhi ibnu xibbaan wakhayru waana caanbaxday ilaa nisabka calaa khayri daahir lagu tiriyey oo kutubta mustalaxa lagu tusaaleeyo laakiin masaladu dee la isku waafaqsan yahay sidaa inay tahay ma ah ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inuu beder ka qayb galay oo imaam albukhaari ka mid yahay waana sida xaafid ibnu xajar laftiisa uu arjaxayo inuu beder ka qayb galay waayo waxaa ku sugan fii saxiixi albukhaari kitaabu almaghaazi raawigii ka soo warinayay taabiciga ahaa inuu yidhi wa kaana miman shahida badra abi mascuud markuu sheego wuxuu yidhi wuxuuna ka mid ahaa raggii beder ka qayb galuu ka mid ahaa dee sanad ka caalisan oo kaa ka warramaayo lama hayo ta kale haddii nafyi soo arooro yacni nafyiga iyo musbitka musbitkaa la hormariya iyadoo cid horraysay oo nafiday aynaan haynin laakiin haddiiba la helo waxa weeye waxaa la yidhahdaa almuhbitu muqadamun cala annaafi ka suga ayaa laga hormariyaa ka nafyinaya taabicigii la kulmay cilmiga ka qaatay ee xaadiista ka soo warinaya maadaama uu yidhi wa kaana miman shahida badra dee wuxuu noqonaysaa warkiisaas inuu maqbuul noqonaya sidaas aawadeed ba xaafid ibnu xajar yani sharaxa saxiix bukhaariga wuxuu arjaxayaa inuu beder ka qayb galay qaala abi mascuud waxau yidhi jaءa rajul ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi nabiga calayhi asalaatu wasalaam faqaala waxa uu yidhi inii anigu la ata'aharu waan ka dhacaa can salaati subxi salaadda subax waa ka dibdhacaa waxaan uga dib dhacaa min ajli fulaan hebel daraaddii baan uga dibdhacaa hebel daraaddii ayaan uga dibdhacaa mima yutiilu bina ay min itaalatihi bina ka bedelo waa badalun biicaadati iljaari yacni waxaan uga dibdhacaa dheeraynta uu hebel nagu dheeraynayo ay min itaalatihi asalaata bina salaadda inuu nagu dheereeyey aawadeed baan uga dibdhacaa fama ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam qadiba fii mawcidatin qatu ashadda mima qadiba yowmaidin abi mascuud albadri waxauu yidhi famaa ra'aytu ma arkin annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ghadiba xaaluu cadhooday ma arag fii mawcidatin waana gudaheed ku cadhooday ma arag qatu weligii oo ashadda ka daran ay ghadaban ashadda masder la qadara ayaa laga sifaynaya ghadaban ashadda cadhadaasoo ashadda ka darraansho badan mima ghadiba ay min ghadabihi cadhadiisi ka daran yowmaidin maalintaasuu cadhooday yacnii cadho aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanan hore u arag mid la mida ama mid ka daran inuu waano gudaheed ku cadhoodu maalintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cadhooday fa qaala waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas dadow inna minkum munafiriin inna minkum waxaa idinka mida munafiriin qaar dadka caydhinaya oo salaaddii iyo jamaacadii iyo khayrkii ka caydhinaya oo didinaya idinka mid ah fa ayukum ama annaasa falyuujiz fa ayukum kiinnii ama naasa dadka tujiyaa falyuujiz ha gaabiyo yacnii ku kastoo idinka midoo dadka tujiyaa falyuujiz ha gaabiyo salaaddayaanu dheeraynin faina min waraa'ihi alkabiira walsagiira wadalxaaja fa inna min waraa'ihi qofkaa salaadda dadka tujinaya dabadiisa waxaa ku sugan alkabiira kii weynaayee da'da ahaa ee gaboobay iyo wasagiira kii yaraa wadalxaajati iyo kii danta lahaa ayaa dabadiinna ku tukanaya ku sugan mar hadday caynkaa tahay yacni markaa salaaddii ha ku dheeraynina ee gaabiya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa inuu cadhooday cadhadiisaasina waxay ahayd liajli illaah ilaahay dartii buu u cadhoonayey oo dadkii khayrka in laga didiyo ay ka yaacaan taas yadaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cadhoonayey marka cadhada inaan la wada diidayn baa laga qaadanayaayo in waxaweeye haddii markaa tacaddi lala yimaado arrin aan munaasib ahayn sharcan ama aan bannaanayn haddii la sameeyo in laga cadhoonayo wixii dadkii tanfiir ku ridaayo markaa in lagula kacana in laga cadhoonayo marka cadhadu mar bay waajib tahay cadhada waxaa ku dareeraya alaxkaamu alkhamsa axkaamta shanta ah baa ku dareeraysa mar bay noqonaysaa cadhadii waajib mar bay sunno noqonaysa mar bay mubaax noqonaysa mar bay karaahan noqonaysa mar bay xaaraan noqonaysa yani waxa weye axkaamu khamsaha ayaa ku dareerayey waxay ku xidhan tahay kolba waxa laga cadhoonaayo iyo xadka waxaasi la eg yihiin taasay markaa ku xidhantahy marka cadhadii mar bay waajib tahay marna sunnay noqonaysaa wahaakada waana tii aynu soo aragnay fa intuhikat xurumaat llaahi intaqama lilaah haddii xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u jiray yacni saas waataynu soo aragnay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu cadhooday xukum caama ayuu sheego dadku u khudbadeeyey si waxaweeye ruuxii qaladku ka dhacay iyo dadka kaleba ay uga wada faa'iidaystaan yacnii ruuxii keliya intuu u yeedhay isagii waxaweye lama hadlin laakiin faa'iidadii si ay caam u noqoto oo dadka kalena uga faa'iidaystaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii u khudbadeeyey oo hadalkaas si caama ugu sheegay yaa ayuha annaas inna minkum munafiriin ya sababtii tanfiirkana wuxuu tilmaamay salaadda dheeraynteeda inay tahay yacni markaa dheerayn siyaadaa la dheeraynayo taas inay tahay markaasaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam salaada in la gaabiyo saasuu sheegay waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii waxa weeye qofka qaladka galay aan dani kallifin in la magacaabo inaan waxba la magacaabayn yani laba dariiqaa jirtaa midna waxa weeye qofka waa in markaa la magacaabo qofkii qaladku ka dhacay ya midna waa inaan la magacaabin si caama un arrinkii loo sheego maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruudan leysat fii kitaab illah maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila alsamaa'i fi asala yacni waxa weeye si caamuu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam dad xaalkoodu muxuu yahay shardinaayo shuruudan kitaabka ilaahay waafaqsanayn dad xaalkoodu muxuu yahay indhahooda sare u qaadaya oo cirka eegaya markay salaadda ku jiraan maa baalu aqwaam yacni ciddii lama tacyiinin ee waxaa loo sheegay yacni si markaa duuduubano aan la magacaabayn halkanna saa si la eg yaa ayuha annaasu inna minkum munafiriin marka waxay culammadu yidhaahdaan haddaan xaaja kallifin oo dani kallifin cidda qaladka gashay in waxba la magacaabaa ma noqonayso yacni waxa weeye inaan qofka la magacaabayn ciddii qaladka gashay idaa lam yatacayan wax laazim ka dhiga haddaanu jirin waxaa laasimka ka dhigayaana wuxuu noqonayaa in marka ay tahay yacni cid lagu kadsoomi karo yacni marka hadday markaa noqoto oo kale ma daruuradu ay keensato tacyiinka markaa waa la cayimaya haddii kale waxaa lagu kaaftoomayaa sidaa duubduubkaa baa lagu kaaftoomaya yacni dadka caynkaa ah samaynaya inay sameeyaan ma aha waa insaayasaayasaa sameeyaan marka waxaway tacyiinkii yacni marka inaan la samaynayn haddaan xaaja ka oo dani ayna ka oo laazim ayna noqon ayaa laga qaadanaya ee in laga dhigo asalka sida kale ma aha asalku waa inaan la magacaabayn khilaafu lasligu waa magacowga marka saas wey laakiin la yidhahdo asalku waa in la magacaabayo oo la tacyiininayo markaa dabadeed baa marka waxa weeye suwarka qaarkood laga reebaya yacni taasi markaa sax maa sax maa waayo nebiga axwaashiisu waxay u badnayen inuu magacaabi jiray ee odhan jiray mabaalu aqwaamin ya ama saasaa cidi markaa waxan ay samaysaa isagaan wax tacyiina ku samayn saasaa qaalib ahayd marka asalku waa taas tan kale wakhti xaaladi kaliftay uunbaa marka waxa lagu kacayaa marka waa min hayri alhaalib waa min hayri alghaalib waa midda labaadee dadka acraaftooda iyo curfiyadooda lagu xisaabtamaa yacni waxa weeye dadka curfiga soomaalidu ee tacyiinka arrinka ku saabsan yacni waxa weeye dhib baa ka timaadda dhib baa ka timaada yani waxa weeye dhallinyaradu wakhtiyada qaarkood ma dareensanata noocaas oo kale ah. iminka haddaad mas'ale ka hadasho oo masalada la garanaayo cidda ku dhacday oo ruuxu yidhahdo masalada noocaasi waxawey waa arrin qaldan sidaa iyo sidaa iyo sidaasay u tahay adilada caynkaasay leedahay ilaahay baa sidan yidhi rasuulkiisaa sidan yidhi culammada ayaa sidan tidhi masaladan hadda waa la garanayaa cidda tidhi tacyiin markaa haddaanu samayn ya waxaa qof waliba odhanayaa oo soomaalida lagu yaqaanaa miyuu ku magacaabay may diin buu ninkani ka hadlay diin buu ka hadlay waxaad ku qabsataa mesha mutaa haddii laakiin tacyiin uu sameeyo ka kuugu xiga dad baa kuugu soo horraynaya o ku odhanaya maxaad magacawday adigu haddaad diin ka hadlaysay ya kitaabka hebel kuma yaalle maxaad u magacawday yacni waxa weeye curfi ahaan kii wax laga sheegayay na qaadan maayo kuwa kalena marka tacasub iyo dhibaatooyin kalea ka imanaya mafsado kaloo jaanibi ah ayaa markaa ka imanaysa mafsado kaloo jaanibi ah baa ka imanaysa marka waxa weeye tan noocaas ah waxaa loo baahan yahy in lagu baraarugsanaado asalkuna sideedaba waa in marka waxa weeye sida duuduubkaa loo sheego wakhti laga fursan waayey baa tacyiinka marka waxa lala yimaadaa asalku iyaday sidaa tahayba haddana haddii mafsado ka badani ka imanayso dee aan lagu kacayn ila shareecadu wax mafsadadeedu raajix tahay amri mayso yacni marka waxa weeye shaygay shareecadu amartaa ama maslaxa khaalisa ayuu noqdaa ama maslaxa raajix ayuu noqdaa laakiin shayga mafsado weyne ka imanayso yani waxa weeye yani shareecadu amri mayso hadduu masalan qof baabaysto oo yidhaahdo yacni sheikh ummaddu aad ay u qadarinayso oo wax ku qaldan intuu baabaysto markaysa marka uu ka hadlo yacni lala garanayo soomaaliya tacasubkeeda iyo waxyaalaha siday yihiin yacni markaa la garanaayo yani qofkii dhib baa uga imanaysa yacni darar baa ka imanaya yacni xataa xaquu sheegaya inaan laga aqbalin ayaa markaysa waxaa ka imanaysa siduu hebel wax uga sheegaa laakiin ka mas'ale ahaan hadduu uga hadlo oo masalada markaa u caddeeyo yacni marka waxa weeye cid odhanaysa marka waxa weye maxaad masalada uga hadashay ama u sheegtay yacni ma jirto waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa salaadda inaan aad loo dheerayn oo la gaabiyo inkastoo inagu hadda taynu dheeraynta u naqaano iyo saxaabadu tay u yaqaaneen dheeraynta ayaa de kala duwan oo dee waxa weeye innagu salaaddeennu iyada iska gaaban tahayba haddana dad waxay u qabaan inay salaaddii dheer tahay sidaas ayay u qabaan marka waxa weeye dheeraynta iyo gaabintu waa arrin nisbi ah waxay ku xidhantahay nisbada waxa loo eegayo haddii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu siday u yaqaaneen loo eego dheerayntu waa sidii dee sida marka qof waliba dheerayn u yaqaano haddii loo fasirana dee waxaa soo baxaysa marka dambe markaa salaad la-aan in lala yimaado oo qubqubqubqubqub lala yimaado marka dambe oo la yidhaahdo waxa weye hadheerayn baa la yidhi ya war tan ma aha tii la doonaya in lala yimaado yacni qaabkaa in loo sameeyo yacni waxaweye ma aha waxaa la rabaa iyadoo salaaddii la dhammaystiraayo haddana markaa in dee la koobo sunnada nebiga in la raaco siduu nebigu markaa samayn jiray la sameeyana oo dadka u tujin jiray yacni loo tujiyana oo la baro sunnadana way tahay oo dadka marka waxa weye taas lagu irshaadiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada qaabka ay aragteen anuu u tukanaya qaab la mida u tukada ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya marka nebigu nooc tadwiila isagoo samaynaya ayaa haddana dee waxaweye salaaddii uu gaabinayey yacni sina u gaabinayey kaana ya'muruna bitakfiifi wa ya'ummuna biasaafaat sida xadiiskii uu tilmaamayey sunanka qaarkood ay soo wariyeen nasaai uu soo wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amri jiray uu yidhi fudaydinta salaada la khafiifiyo haddana wuxuu nagu tuujin jiray suuratu saafaat buu nagu tuujin jiray suuratu saafaat ayuu haddana nagu tuujin jiray saas yadaa buu yidhi wakhtiyada qaarkood dadka qaar siday u tukadaan dee gaabintii sharcigu amraayey waa ka duwan duwantah qaar baad soranaysaa wakhtiyada qaarkood ma ku xasileen talow oo ruknigii ma la yimaadin ya atumaniina fi sala ma la yimaadeen mise lama iman qaar baad ka shakinaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal taasna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa salaaddii aan aad loo dheerayn marka dadka la tujinaayo sababtuna waxay tahay dadkiiba anwaacoo kala duwan oo mid yar iyo mid weyn iyo mid baahi u saaxiiba iyo mid xanuunsanaya nooc walba markaysaga leh marka in loo tartiibiyo waa ku fiicanta waa ku fiicanta xadiis kaloo shabahaa jira oo ku saabsan mucaad mucaad ibnu jabal yacni qoluu cishaa tujin jiray oo intuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la sii tukado ayuu deedna ka tegi jiray dabeedna qoladaa kale ayuu tujin jiray salaadda cishe nin baa soo shaqeeyey maalintiibuu beertii iyo wax ka shaqaynaayey howl badan buu markaas soo qabtay isagoo xoogaa yaro tabcaan ayuu salaaddii yimi salaaddii markuu yimi ayuu mucaad ku xidha mucaadna aan badan buu ku akhriyey ninkii baa salaaddii intuu ka baxay ayuu dacalkaa masjidka intuu iskaga tukaday ayuu deedna iska tegay macaad baa loo sheega markaasaa mucaad waxau yidhi waa munaafiq nooc nifaaqa ku jira nifaaqi ictiqaadigaa uma jeedo nooc nifaaqaa ku jira waa nifaaq camali ninkii baa maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa u dacwo tegay oo u ashkatooday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi afatanun anta ya mucaad yo afatinun anta ya mucaad labada lafdiba waa loo soo wariyaa ma mid markaa wax fitnaynayaa tahay mucaadow ya markaasuu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam suuradaha markaa waxaen yacni koobkooban inuu ku tujiyo yacni markaa nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaaduna cishay ahaydoo waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen sida ibnuqayim oo kale zaadulmacaadka sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam salaada cisho waxay ahaan jirtay salaadda ugu gaaban salaadda ugu gaaban bay ahaan jirtay salaadda ugu dheeraynta badnayd waxay ahaan jirtay salaadda subax salaadda ku soo xigta waxay ahaan jirtay duhurka salaadda duhur waa la dheerayn jiray ragcadda koowaad ilaa soddon aayadood oo kale aan faatixada ahayn baa lagu akhrin jiray ragcadda labaadna ilaa shan iyo toban aayadood oo kale lagu akhrin jiray hataa xadiidka saxiixa ay ku soo aroortay salaadda duhur marka la qiimo ayaa nin saxaabada ka mid mida baqiic meel ku dhow ayuu u kor tegi jiray dantiisaa markuu soo dhammaystuu soo noqon jiray markaasuu weysaysan jiray markaasuu ragcadda koowaad ka soo gaari jiray markuu baxay ee markaa halkaas u kor tegayna waa markii la qiimay buu u kor tegay halkaas intuu soo xaajo gudanayay intuu weysaysanayay intii oo dhanba isla ragcaddii koowaad baa lagu jiray uu ka soo gaadhaya ya imankana waxa weeyaan haddii yacni ruuxu uu is yidhahdo weysayso guriguna weliba ku dhow yahay masjidka waxaa halis u yahay in afarta ragcadoodba inta laga saaro weysada saasuu halis u yahay marka salaada ugu gaabnaan jirtay waxay ahaan jirtay salaatu lcishaa sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam saasay ahay xadiiska lix boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo labiyo lixdan ah wa can caishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min safar nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka yimi safar ka yimi waqad satartu sahwatan lii biqiraamin fiihi tamaasiil waqad satartu wuxuu yimi walxaal qad satartu aan ku asturay sahwatan lii yacni meel daaqadoo ii sugnaatay yacni masala waxa weeye gidaar yar baa teed baa loo dhigay guriga dhexdiisa lagu sameeyey oo la kala xidhay teedkaasi xagga sare waa ka bannaan xagga hoosena waa teed maana isla guriga dhexdiisii intaa saree ee daaqadda ka dhiganee bannaane isla guriga dhexdiisa ah bay daaha ku xidhays yani gurigii halkaa dhexda ayaa teed lagu xidhay guriga dhexdiisa teed lagu xidhay korkana ka bannaan inta hoosena marka waxa weeyaan yacni yahay markaasaa intii sare ee markaa dee daaqadoo kale ka dhignayd bay daah ku xidhan waqad satartu iyadoo aan ku asturay sahwatan lii yacni meel daaqadoo ii sugnaatay waa isla guriga dhexdiisiiye teed meesha ku sugan baa xagga sare ka bannaane biqiraamin fiihi tamaasiil waxaan ku asturay astur baan ku asturay maro wax asturaysa qiraam waa maro wax asturaysa oo fiihi tamaasiil sawirro ku sugan yihiin yacni waa sawirro wax nool ay ku sugan yihiin falama ra'aahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markuu arkay rasuulku sala allahu aleyh wasalam eeddahaas sawirrada leh hatakahu waa dillaaciyey wa talawwana wajhuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam wejigiis waa isbeddelay oo waa midabeeyey bimacnaa midab buu yeeshay yacni cadhada daraaddeed wa qaala wuxu uhi yaa caaishatu caaishaay ashaddu annaasi cadaaban yowma alqiyaamah dadka waxaa ugu daraansho badan cadaaban xagga cadaabka cind allaahi allah agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheeda aladiina kuwa yudaahuuna bikhalqi illaah yudaahuuna iyo yudaahiuuna labadu waa laba luqo labadubana waa fasiix kuwa markaa ku shabahaya oo khalqiga ilaahay markaa wax la mida sameeyaan marka isku dayay oo tashbiih markaa la imanayo yacni sawir u eg khalqiga ilaahay u eg yani kuwa samaynaya baa dadka ugu cadaab daran maalinta qiyaame muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyaen bukhariiyo muslim baa isku waafaqay wasahwatu ka sahwaduna ka sufaday la mid tahay takunu bayna yaday lbeyt sufadu waxa weye waa meesha yacni markaa geydhka ah oo horay ka dhigan tahay oo guriga hortiisa markaysa marka gidaarka yare loo sameeyo oo kale ee daaradda ah ayay ka dhigan tahay laakiin guriga dhexdiisiiba hadda dee la kala qaybinaya oo teed yar lagu samaynaya xagga sarna ka bannaan waalqiraamu qiraamna bikasri lqaaf wuxuu ku sugan yahay qaafka hoosdhigiisa sitrun raqiiq waa daah yar weeye oo jilicsan wahatakahu ay afsada suurata alatii fii sawirka ku sugan buu kala jeexay oo fasahaadiyey yani sawirkii marka la kala gooyo oo markaa la fasahaadiyo madaxiisii la baabi'iyo ayaa marka ay noqonaysaa sawirkii in la suuliyey ay noqonaysa markaa saasuu ku sameeyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa yacni guriga marka waxa meesha sidii daaqadoo kale ama ka bannaan in wax lagu xidhaa inay bannaan tahay oo daah loo yeela asal ahaan taas waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa marada sawirada leh oo wax nool sawirkii leh inaan la isticmaalayn ama guriga lagu xidhayn wakada inaan la xidhanaynin yacni markaa ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa sawirka haysadkiisa la haysanayo in la diidaayo oo laba masalo weeye midna waa sawirka qofku inuu sameeyo midna waxa weeye waa inuu yacni haysto yacni labada mid walba dee adilla ayaa diidaysa waxaa la diidayo keliya ma aha in la sawiro haysadka la haysanayo qudheedaa la diidaya caaisha may sawirin oo iyadu tamaasiishan may samayn laakiin maraday ku sugnaayeen laakiin haysadka la haysanayo guriga markaa lagu xidhanayo tan noocaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cadhoonaya taasna waxaa laga qaadanayaa sawirka in la haysto khaas ahaan weliba la muujiyo yacni marka ama guriga lagu xidho ama wax la mida inaynay bannaanayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya inkaarulmunkar munkarka in la inkiro la bedelo ayaa laga qaadanaya man ra'a minkum munkaran falyuhayirhu biyadi nebiguna calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu ku bedelay waxaa kaloo laga qaadanayaa marka munkarka la khayiraayo ciddii waxa weeye munkarka ku sugnayd in loo caddaynaayo sababta takyiirkan iyo waxay tahay loo caddaynayo waxaa kaloo laga qaadanayaa waciiddada in loo sheego cidda marka waxaweeye dembiga ku sugnayd waciidka ku soo arooray in loo sheego lafteeda waa laga qaadanaya lafteeda waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya sawirkii haddii la jeexjeexo madaxii la suuliyo inuu markaa sawirkii markaa baaba'ayo sidii marka waxa weeye saxaabiga uu yidhi madaxa goob yacni waxa weeye wuxuu noqonayaa geed oo kale mid la mida ah. ama xadiidka sanadkiisu maqaalka ku sugan yahay culamada qaar waaba be ku soo arooray ee marfuuca ah assuuratu alra'su fa ida qutica alra'su falaa suura sawirku waa madaxa haddii madaxa la gooyo sawir ma jiro sheekh albaani waa quweynaya xadiis marfuuca inuu yahay buu u quweynaya laakiin xadiidka ibnu cabbaase marka waxa weye saxiixa ku soo arooray ee qowlkiisa ahaa uu leeyahay marka madaxa jar yani wuxuu noqonayaa kahayati shajara wuxuu isaga laftiisu tilmaamayaa inuu markaa sawirku madaxa marka uu yahay ayuu tilmaamaya laakiin haddii waxa weeye dee fitnadii iyo cawradii iyo waxyaalahaasoo kale dee markaysaga ay jiraan laftoodu si kale ay mamnuucu noqonayaan ama tashabuh gaaladoo kale ay jiraan dadka qaar waxay isticmaalaan hadda sawiro markiisa waxaan yacni meelaha meheradaha la dhigo maryaha lagu xayaysiiyo oo waxa weeye sidii qof qaawan oo kale ah qaarkood waxa la sameeyey madaxii baa laga soo jaray qaarna madaxii waa loo daayey ta noocaasi waxa weye waa tamaasiilo ma bannaana waa shay muxarama weeye ka warran haddii madaxa laga soo jaro madax haddii laga soo jaro lafteeda dee waxaweeye fitnadii baa markaysa markaa meesha joogto waxyaalaha qaarkood yacni qofku wuxuu ka shakinayaaba yacni waxa weeyaan qofkii halkaa taagan baad mooddaa yacni waxa weeye haddii dadna qof dumara weeye ilaa markaysaa jidhkeedii markaa maradu ku dhegsan tahay caynkaasoo kale markuu dhammaystiran yahayna waxaaba dadkan garanaya ay moodayaan qof laftiisa ay moodayaan aa dhacdo inay dadka qaarkood moodeen inuu qof meesha taagan yahay ay saas markaa moodeen markan kale qudheeda dee waxa weeye markaa tashabbuha gaalada la shabbahaayo iyo waxa weeye markaa dadkan markaa sida daqiiqa loo sawiray ee haddana markaa mafaatintii iyo wixii o dhanba ay wada sawiran yihiin jidhkoodii yacni wax aad iyo aad loogu ekaysiiyey dee siyaaro kale loo mancinaya xagga tashabbuha iyo xagga markaysa markaa fitanka kaleba waa markaa waa loo diiday waa loo diiday kollay asal ahaan waxaa jirta waxyaalaha carruurta lagu ciyaarsiiyo ee sawirrada ah xadiis bannaynaya ayaa jira oo dee caruusadihii wixii la isticmaali jiray waa garanaysaan bidaa'iga ahaa yacni noocaasoo kale a waagii hore horeeda iska jiri jiray marka taasoo kale waa la ruqseeyey marka tan hadda jirta ma la haleeshiinaya mise la haleeshiin maayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen lama haleeshiinaayo sheekh albaani wuxuu yidhi marka waxa weeyaan way ka duwan tahayoo yacni dee sidii caruusadihii yarraa waagii hore la isticmaali jiriye waxaana hadda isku mid ma aha waxaana xataa markaysa marka qofkii halkaa taagan oo weliba markaysaga qaarkood la dhaqdhaqaajinayo oo markaysa aad moodayso markaysaa qof yani markaa wax ciyaaraya aad mooddo yani marka ayaa marka wax meeshii yani la keenay marka qiyaaska tii looga qiyaas qaadanayo waxay noqonaysaa qiyaasun maca alfaariq marka sheekh albani waxa uu fatwooday eh, in marka aynay bannaanayn inkastoo bacdu mashaayikh ay si kale yidhaahdeen laakiin fatwada sheikhu ayaan soo naqlinayaa saas ayuu fatwooday inaan markaa la haleeshiinayn oo ayna marka waxa noqonayn tii mid looga qiyaas qaato waayo qiyaaska waxa weeye haddii faariq u dhexeeyo labada shay oo farqi muctabari udhexeeyo la ysagama qiyaas qaato halkan ishkaal baa imanaya ishkaalkaasi wuxuu yahay xadiisku wuxuu tilmaamayaa ashaddu annaasi cadaaban yowma alqiyaamati aladiina yudaahuuna bikhalqi illah waxaana laynoo sheegay dadka ugu cadaabka daran in fircawn iyo ka mid yihiin qofkii asalka islaamnimo u sugnaatay ma wuxuu la mid noqonayaa markaysaa fircawn xagga cadaabka culammada qaarkood waxay taa ishkaalkaasi markuu soo baxay waxay ku tawjiihiyeen in laga tilmaamaayo kuwa sanamada markaa sawiraya in lagu xambaarayo hadday sanamo sawirayaan oo samaynayaan ashyaa la caabudaya ay samaynayaanna oo ay markaa waxa weeye in la caabudo u samaynayaanna dee waa gaaloobayaan taasi waa tawjiih laakiin kaas wejigaa waa laga fiican yahay waayo macno gaaru ku saabsan yahay xadiidkani dee sabab buu lahaa inuu nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam sababtu lahaana dee waa sawirkan tamaasiisha ah ee markaa waxa weeye ku sugnaa maradan daaha ah dee sanamo la caabudayana may ahayn kuwaas maxaana la yaqaanaa sababulwuruudku ilaaba ilaa waa soo gudagelaya xadiiska waa soo gudagelaya wajzin biidkhaali dawaati sababi warwi can limaami dannan tusibi sababulwuruudka ama sababunusuulku daliilka waa soo gudagelayaan saas aawadee waxaa fiican wejiga odhanaaya min baa loo qadarayaa si ay nusuustii adiladu ayna isaga hor iman oo ashaddu nnaasi cadaaban ay min ashaddi innaasi cadaaban yacni dadka kuwa ugu cadaabka daran bay ka mid yihiin ama wejiga labaad in la yidhaahdo maya ashadduga sideeda u daayo waxba minha qadarina waxaa laga tilmaamayaa dadka cusaadda ah ee asalka islaamnimo u sugnaaday bay ugu cadaab daran yihiin ee gaalada markaysaga lama cadaab ahaa kamana cadaab darna waxaa laga tilmaamaya ciddii ahlulislaama ee la cadaabaayo bay ugu cadaab daran yihiin saas yadaabay markaa noqonaysaa la yidhahdo marka ruuxu wax sawirayo miyaa loo shartiyaa inuu u qasday mudaahaati likhalqi illaah waxaa la maya haddii waxa weeye mushaabahadii ay ka dhalanayso waxay noqonaysaa mid mamnuucay noqonaysa laakiin markuu u qasdo waa kasii sii daranta waa ka sii daranta laakiin xukunku inuu u qasday oo anigu uma jeedin inuu yidhaahdo kuma xidhna hadday ka dhalanayso waa soo gelaysa lix boqol iyo lix iyo konton xadiiska ah wa canhaa waxaa caaisho bukhaariiyo muslim ka soo wariyey anna qurayshan in quraysh ahamahum uu markaa hamigeliyey oo warwargeliyey sha'nu lmar'ati qofkii dumara xaalkeediibaa baa warwargeliyey qofkaa dumaroo almakhsuumiyati reer bani makhsuum loo nisbeeyey waa gabadh marka makhzuumiyada ah oo bani makhzuum bay ka dhalatay makhzuum ibnu yaqada allatii saraqat taasoo waxaday fa qaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu fiiha rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaa la hadlaya rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qofka dumara arrinkeeda kala hadlaaya fiiha ay fii sha'niha fa qaaluu waxay yidhaahdeen man yajtari'u calayhi yaaba ku dhiiranaya inuu la hadlo rasuulka sala allahu aleyh wasalam ilaa usaamatu bnu zayd usaamaho ina zayda mooyaane ma cid kaleba ku dhiiran karto arrinkaa laba soo qaadi kartaba xibbu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam oo kuwii rasuulku uu jeclo ah oo usaamana nebigu waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam usaame aabbihii oo zaydana waa jeclaa wa xibuhu wa bnu xibbi fa kallamahu usaama waxaa la hadlay usaama ayaa la hadlay usaamatu bnu zayd faqaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaahi tacaala miyaad ka ergeynaysaa ka shafeeco qaadaysaa xad xuduudda ilaahay ka mida allah isagaa korreeye yacni xad xuduudda ilaahay ka mida lagama shafeeco qaado uma qaama dabeedna nebigu waa istaagay calayhi salaatu wasalaam fakhtaaba waa khudbadeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaal dabeedna waxau yidhi inamaa ahlaka aladiina qablakum ama man qablakum dabcadaha qaarba mid bay qorayaan qaarna aladiina qaarna man bay qorayaan inamaa ahlaka waxaa halaagay oo qura man qablakum ciddii idinka horraysay ama aladiina qablakum kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay annahum kaanuu inay ahaan jireen idaa saraqa fiihim ashariifu hadduu markaa waxado kooda sharafta lihi tarakuuh waa ka tegi jireen waa dayn jireen wa idaa saraqa fiihim addaciifu hadduu waxado kooda taagta daranna aqaamuu calayhi alxadd xadkay ka oogi jireen waymullaahi allah baan ku dhaartay dhaarta ilaahay baan ku dhaartay low anna faatimata binta muxammadin sala allahu alayh wasalam haddii faatimo ina muxammed ahi saraqat ay waxxadi lahayd fardan wa taqdiiran laqatactu yadaha waa goyn lahaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gacanteedaan goyn lahaa gacanteedaan goyn lahaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhari muslim baa labadua soo wariyey wuxuu ku saabsan yahay qof dumara oo reer bani makhzuum ka dhalatay ayaa wax hadday reer bani makhzuumna waxay ka mid ahaayeen reeraha dee yacni ugu laandheeraysan quraysh oo dee laba reer baa ugu laandheeraysnaa waa qusay ibnu kilaab oo nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo makhzuum ibnu yaqada ilmaadeer baynay ahaayeen labadaas jilib qusay ibnu kilaab iyo yakhzuum ibnu yaqada yani ilmaadee rumay labadaasi ahaayeen makhzuum iyo qusay labada reer ugu laandheeraysan baynay ahaayeen bani makhzuum abujahal baa ka dhashay iyo weliid ibnu muqiira iyo ayaa ka dhashay marka gabadha reer bani makhzuum markay wax hadday oo xadkii in laga ooga ay too gacanta la gooyo ayaa waxaa la yidhi ma gabadh reer bani makhzuuma gacanta la goynayaa markaasaa deedna la yidhi rasuulka sala allahu alay wasalam iyo arrinkaa kala hadla in laga baajiyo gabadhaas oo aan gacanta la goyn kollay cidda soo jeedinaysaa waa ciddii aan xukunkan markaa garanayn in xadka cidnaba aan laga dhaafayn aya axad sida dee usaame loogu kadiyeyba waa saas dee usaama qudhiis hadduu garanayo masalada kuma tallaabsadeen oo shafaaca iskuma dayeen marka dee waxay laga qaadanayaa inay dhici karto cid fadli lihi masala inay ka qarsoonto inay dhici karto ayaa laga qaadanaya markii la yidhi ma cid kaleba kuma dhiiran kartee dee waxa kala hadli kara bes usaamat bnu zayd baa usaame markaysaga la yidhi arrinkaa kala hadal usaame markuu la soo qaado kala hadlay ayaa nabiga ku inkiray calayhi salaatu wasalaam xad ilaahay inaan markaa erge laga samayn ruuxna aan laga dayn deedna si ay dadku uga faa'idaystaan buu xukum caama dadkii ugu sheegay oo khudbadeeyey una sheegay xuduudda in cid laga baajiyo inay tahay wixii lagu halaagay ummadii hore qaarkood inamaa ahlaka man qablakum annahum kaanuu ida saraqa fiihim ashariifu tarakuu ruuxa sharafta leh markuu xadana waa dayn jireen oo kamay oogi jirin xadka ruuxa daciifkii markuu xadana xadkay ka oogi jireen yacni xadkana cidnaba inaanu ka dhaafin buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo haddii faatima xataa wax xadi lahayd waa quusgoyn heerkii ugu dambaysay ya faatuma markaysaa markaa waxaditaan kama dhicin ilaahayna marka waxa taas kama yeelino ma qadarin laakiin fardi iyo taqdiir buu markaysaa nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam inantiisii uu ugu jeclaa ubadkiisa haddii ay ka dhici lahayd fardan wa taqdiiran wa xaditaanku inaan laga cafin lahayna gacanta la goyn lahaa marka waa ku quusqaata waa ku quusqaata yacni markaa sidaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi marka xadka qof walba in laga jaro ayaa laga qaadanaya ama xadiiska soo arooro tilmaamaya aqiiluu dawi lhayaati casaraatihim yacni ka dhaafa oo yacni u saabiya oo ka cafiya oo u dhaafa dadka sharafta leh dhacdhacooda iyo marka waxa weyaan yani markaa qaladadooda ay galaan waxaa laga tilmaamaya bima duuna alxaddi wixii xuduudda ka sokaysaa laga tilmaamaya tacsiiraadkii hadduu qof sharaf leh oo yani markaa uu ku dhaco yani markaa dembi uu ku mutaysanaayo tacsiir inciqaab edbina lagu sameeyo inta noocaasoo kale laga dhaafayo in laga dhaafi karo sharaftiisa daraaddeed laakiin xadka aan isaga marnaba aan la dhaafayn halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk